Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacna wanaagsan saaxiibyaal dalkiin meel walba waad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha kulmiya ee magaalatan muqdisho mar kale wacna wanaagsan saaxiibyaal waa barqa arbacaha taariikhdan waxay ku beegantahay tahay bisha koob iyo tobnaad sanadkuna waa labaatan qodobada ah barnaamijka hadii haddii ala yiraahdo aad ku maqli doontaan waxaa qeyb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyey magaalooyin ka mid ah gobolka godofat fatahadda webiga jubba iyo dad ka dhashay roobka oo go'doomiyey ayaad maqlaysaan dad ka soo jeeda qoomiyadda oromada ethoobiya oo maanta lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka sanaag maxkamadda raaxfaanka gobolka banaadirna maanta waxay bilowday dhegaysiga dacwad la xiriirta rag loo haysto xatooyo xoolo dadweyne kuwaasoo dhowaan ay xukuntay maxkamadda gobolka banaadir qodobada kale oo aad maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya maali waxaa lagu laayay dad carruur badan iyo mucaaradka myanmar oo milatariga dalkaasi ka qabsaday magaalo ka tirsan koonfurta dalkaasi myanmar qodobadaas iyo dabcan wixii hor nagu soo kordho iyo xubnihii joogtadaha ah, oo barnaamijka kaga barateen ayaa qeyb ka ah u diyaar garoowa dhegeysiya barnaamijka ogaan nabadeedaan marin nabadeed xaseeyo xaqa sidaanu gaarano wa ilala xisaabtamo xisaabtamo xisaabtamo sidaanu garano waa in lala xisaabtamo xisaabtamo weynaha ninka aanan xurmaynay xoga wada jirkeen iyo xanaanada dadweynaha ku doorsamin xilliyada kulaylaha anfaar iyo dabayr tahay dhegeystayaal heeskaasi waxaa ay daafur ahayd barnaamijka ogaal ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho noloshu qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladdana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg waayahay mar kale hewcano wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal dabcan waxaa inoo soo socda aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey fatahaada webiga jubba iyo daadad ka dhashay roobka oo ku dhuftay magaalooyin ka tirsan gobolka godo waan u iman doonaa aad maqli doontaan balse markan maxkamadda racfaanka gobolka banaadir maanta waxay bilowday dhegeysiga dacwad la xiriirta rag loo haysto xatooyo xoolo dadweyne kuwaas oo dhowaan ay horey u xukuntay maxkamadda gobolka banaadir racfaanna ka qaatay ragga horey dacwadooda loogu soo oogay waxay ka tirsanaayeen wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale bangiga dhexe mar kale ayaana racfaan ay qaateen maxkamadda racfaan ku dhegeysanaysaa maxkamadda waxaa ku sugan guddoonka xeeraalinta u doodaya ama abukaatayaasha u doodaya dacwadda lagu soo ogay iyo xubno kale iyo sidoo kale dad shacaba u dhegeysanaya sida dacwada racfaanku ay u dhexayso haddaba qaar kamid ah ee eh, xeeraalinta ama abukaatayaasha u doodaya eedeysanayaasha dembiyada lagu soo ogay ayaa hadal jeedinaya si toos ayayna ah hadaljeedinta u socotaa aan idinku doona saaxiibayaal dhexe qeybta dakhliga ajaanibta lacago la qabtay oo aan lahayn wax dokumenti ah bishii may i think inay ahayd ayaa baadhayaasha hanti dhowrka gudaha ee bangigu markii saraakiishii bangiga kiis musuq maasuqa loo qabsaday maamulka bangigu wuxuu go-aansaday inuu hanti dhowrka gudaha ee bangiga loo diro bal xafiiskaas waxa saraakiishaa loo haysto wax ma ka jiraan mise wax kama jiraan diyaariyeen baadhitaan waxaa cusub mudan baadhitaanka ay eh, baadhayaashaasi diyaariyeen xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranku kumaba doodinba qareennada difaacayay labada eedaysane ayaa dooda la yimi markii la akhriyey natiijadiina bankigu soo saarena waxaa lagu arkay in hanti dhowrka guduhu u caddeeyey arrimo la yaab inay meeshaa ka jireen waxay sheegeen bankigu lacaga la qabtay oan wax dukumenti a ah lahayn baanu aragnay wax dukumenti ah waa bangigii dhammaa ee la rabay waxaa soo gelaya ee uu xeraynayo oo khasnada miisan ku xeraynayo inay noqoto ituso itaabsii dee akoonnabaa lagu shubayaa macnaha e haddaba su-aashu waxay tahay mudana guddoomiye in eedaysane loo haysto wax isdabamarin iyo xatooyo xoolo dadweyne oo raadkeedu uu yahay kaa maxkamaddu sheegtay hadalkaas sidiisay maxkamaddu asbaabta ugu sheegtay waxaana la rabay inay xukun ku salayso waxaa la rabay mar haddaad waxaa asbaabta kusoo qaadanayso inuu xukun kuugu salaysnaado raadkaas uu yahay kaas maxkamaddu sheegtay haddana maxkamaddu ku sheegtay dayacaad keliya negligence bay maxkamaddu ku tilmaantay iyadoo doodii xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka daadifaynaysa meeshana ka saaraysa taasna xukunka waxay ka dhigaysaa midaan xaqiiqo ku dhisnayn caddaymaha loo hayana la baal maray sidoo kalena uu yahay midaan waafaqsanayn qodobka boqol koob iyo labaatanaad faqradiisa labaad xarafkiisa ee ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed mar kale mudane guddoomiye sababta toddobiyo tobnaad isla bogga boqol sagaashan iyo shanaad waxay maxkamaddu sheegtay hadal la yaab leh oo dooda dhan ee xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka uu ku doodayayba caddayntiisaba ku filanba asbaabtay ku sheegtay maxkamaddu waxaan rabaa inaan hadalka sidiisa maxkamadda ugu akriyo si aanan waxba uga bedelin maxkamaddu waxa ay tihi in warbixinta hanti dhowraha gudaha ee bangiga ay soo gudbiyeen qareennada difaacaya eedaysane maxamed aadan ku qoran tahay mudana gudoomiye ay ku qoran tahay in kombyuutarka yaalay xafiiska bangiga ee garoonka uu ugu tegey baadhayaashan talowrka gudaha ugu tegey uu ugu tegey dukumentiyo ah codsi wok bermed iyo fiiso kordhin kuwaas oo soo galay bishii koob iyo tobnaad ee sanadka laba kun iyo labayo labaatan uuna sheegay inay u muuqdeen kuwo lagu fududeeyey wax isdabamarin eedaysane maxamed aadanna uuna wax ka qaban oo uu ka gaabiyey wax ka qabashadeeda hadal maxkamaddu sidaa u qarirtay oo weliba dood qareernadu islahaayeen ku dooda iyaga isku laba rogtay maxkamaduna qarirtayba wax isdabamarin in meeshaasi ka jirtay baadhayaasha hanti dhowraha guduhuna keeneen ribootkiisii rajaynayana maxkamadda racfaanka gobolka banaadir inay haysato waxaa la yaabyo tobnaad sani maxamed aadan uu gala qodobka laba boqol afartan iyo kow yani waa meeshaan rabna inaan maxkamadda racfaanka ku tusno xukunkan inuu yahay xukun la yaab leh oo aan meelmar mar noqon karin sababta oo ah qodobka toddobiyo tobnaad oo xafiiskii baaritaanka lagu sameeyey laga helay waayahay dhegeystayaal waxaad degeysanayseen qaar ka mid a ah xiraalinta u doodaya dacwad ah, ragga lagu soo oogay maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo mar kale ama bilowdayba dhegeysiga rag horey racfaan uga qaatay maxkamadda gobolka banaadir oo dacwadooda horey maxkamadda gobolka banaadir ay usoo dhegeysatay markana gobolka gedo ayaan aadaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gobolka gedo waxaa laga soo deyrinayaa magaalooyin ka tirsan gobolkaas gaar ahaan degmada luuq oo biyihii ugu badnaa ay ku rogmadeen fatahaadda webiga jubbana uu geystay fatahaaddii abid ugu xooganeed inta la xasuusto webiga ayaa go-doon geliyey xaafado kamid a ah magaaladaas inta badanna magaaladu go-doon ayay ku jirtaa qoysas fara badan ayaa ku haray magaalada oo ku go-doomay iyadoo maamulka gobolkana uu sheegay in qaar ka mid kamida ah qoysaskaas la samatay bixiye halka kuwo kalena weli go-doon ay ku jiraan buurdhuuba sidoo kale saakii roobab xoogan ayaa ka da-ay xaalad ayaa iyana ka taagan isla sidaas oo kale garbaharey iyo deegaano kale oo ama degmooyin kale oo ay ka mid tahay dolow weli roobab ayaa ka da-aya inkastoo aan dhimasho lasoo warin haddana weli waxaa jirta in dadka shacabka ay ku dhaqan magaalooyinkaas xaalad aada u daran ay wajahayaan wariye ka tirsan eh, wariyaasha ku sugan degmada luuq oo lagu magacaabo maxamed aadan ayaan goordhow wax ka weydiiyey isagoo luuq ku sugan xaaladda dadka barakacayaasha ah iyo dadka ay biyuhu go iyo sida ay tahay magaalada luuq waxaana uu yidhi axmedo waa mahadsan tahay xaaladda luuq waxay maraysaa abid xaaladeedu adkeed oo ay degmadan soo marto iyo guud ahaan gobolka gado waxaa soo fatahay gebi ahaan webiga jubba oo gees kasta ka mara magaaladan waxaa barakacay ku qoysas ah waxaa guryahooda qaadeen daadadka iyo fatahaada webiga jubba Ehm, magaaladu eh, geeso badan ayay mari jirtay webi horle ayaa ka dilaacay oo labadii webi oo magaalada geesaha ka marayay oo dhan ayaa isku daray marxaladkii ugu adkeed ayaa markan waxay ka taagan tahay magaalada luuq ee gobolka gudo aniga saakay waxaan damcay dhaanta kale inaan wegi aan gudbo eh, meesha weliba meel jid ahaan jirtay oo caadi ah oo wadada la maraya laamiga ah laba saacadood oo xiriira ayaan kusoo socday oo biyuhu joog sare igu joogaan Eh, waxaa ka jirto marka xaalad qofka meeshan jooga mooyaane qof kale uuna qiyaasi karin waxaa harakan ka jiro magaalada korontada way goan tahay biyihii caadigoo la cabi lahaa waa yihiin eh, dooman macmal oo gacmahooda ku samaysteen inkastoo eh, wasaaradaha hay-adda masiibooyinka iyo hay-adda world vision la dhahayo iska kaashadeen hal doon sharci keeneen oo lagu soo samata bixiyay dad gebi ahaan ku goodoonsanaa deegaanka luuqgoday oo ka tirsan Eh, degmada luuq oo isagu gebi ahaanba guryihiisu ay biyi qariyeen dadkaas cig yar oo qootada ah oo joogay eh, meel sare oo dusha sare ah mm. ayaa iyaguna eh, lasoo badbaadiyey sagaal soo badbaadiyey qoysas kale hadda lagu gudan jiraa in la badbaadiyo marka eh, marxalada magaalada ka taagan waa marxalad adag oo eh, u baahan samata bixin iyo badbaadin shacab iyo eh, ummadoo dhan iyo dowladda inuu istaagto waayahay afar labaatanka saaca lasoo dhaafay ma jiraa wax biyaha ku naf waaye ama hanti ama guryo ku burburay maya magaalooyin kaleo gobolka gada ka tirsan way jiraan laakiin magaalada maya laakiin biyuhu biyo zaaid u socda waaye dhinac walba kun sagaal boqol sagaashan iyo kale dhacdaa laleeyahay laakiin waayo joogu markaaad la hadasho waxay ku leeyihiin tii iyada aheed tanaaba kasii daran kun sagaal oo kale way dhacday laakiin marxaladan weli maan arkin bay kuleeyihiin weliba dhinac kasta ayuu kasoo darsaday xaafado badan ayaa laga barakacay dadkii xataa dhinaca tureedka ama dhinaca shisho u bixi lahaa Eh, waxaa ku xirmay webiga kaleeto oo shalay asagoo laftirkiisa soo fatahay labada webi ayaa isku daray dadka gudaha ku jiro meel yar oo goodoon oo gudaha hoose ayay ku jiraan marka ehm, webiga roobab eh, ka dhacayo oo dayrta oo fataxaado wato oo ay webiga kusoo rogayaan sabab waaweyn ayaa jira oo gobolka o dhan wada maro taas ayaa maro xaladda sii abteenayso waaya eh, waaya maxaa diidaya marka int in inta doonyo la qaato dhammaan dadka la dadgureeyo oo maamulku gurmad sameeyo oo dadka uu samata bixiyo maxaa diidaya tabar miyaa loo haynin tabar intaas laeg ma jirta maamulka gobolka garay iyo ka degmadan luuqna ma hayaan eh, dadka ugu sheegay dooma macmal eh, ay isticmaalayaan oo iyaga ay nasuusto inay ka sameeyeen iyo quryo eh, shalay un ayaa hay-ad iyo wasaaradda gargaarka maareyta masiibooyinka hay-adda masiibooyinka qaranka una ay shala keeneen oo ay hal doon keeneen hadda dadkii ugu darnaa lagu soo samato bixinayay oo laba toddobaad ku goodoonsanaa deegaan la yihahdo booqaday ma jiraan halkan wax raashina oo dadka ay haystaan biyaba warkooda iskadaa korontada ayaa gooday oo marxalad si aad ugu adkeed ayaa xilligan ka taagan meesha waayahay bal waxaad warbixin siisaa xaalada magaalooyinka kale ee gobolka gado sida boordhubo garbahaarey beled xaawo iyo doolow magaalooyinka kale ee gobolka gado sida magaalooyinka guriyadu ay maraan sida eh, magaalada la yidhaahdo doolow baardheere iyo buurdhuuba eh, buundooyinkooda waa ay ka saramareen eh, magaalooyinkaasi biyaha magaaladan luuq xataa laftirkeeda waa lamid ah maamulka degmada buurdhuuba oo aan la hadlay waxay sheegeen inayna gaari karin xataa meelaha gudaha hoose oo magaalada ah ayaga laftirkooda doomankii macmalka aan kuu sheegay ayaa la sameeyey wax dadka samatan bixin karna ma ahan maamulku waxay damcaan inay ogaadaan in degmada luuq eh, degmada buurdhuba la yidhaahdo ay tagaan eh, meesha eh, buundada maraysay buundada waxaa la isku hayaa inay go'day iyo inayna goyn waxay damceen inay tagaan laakiin way gaari waayeen kadib markii halis badan ayaga laftikooda ay la kulmeen oo dooma ka fanaansana fuustooyinka iyo qoryaha ay kala fakadeen oo xaalad adag ay galeen mm. dhan dhibaata ka jirto magaalada garbahaarey dhimashaa ka dhacday gurigaa soo dumay Eh, doox weynoo magaalada mar eh, wiil buu qaaday hmm. eh, magaalada alwaaq la yihahdo isla gobolka gado ka tirsan ayadana sidaasoo kaleeto laba gabdhood baa ku dhintay hmm. deegaan ceelgudub la yidhaahdo oo sida gobolkan ka tirsano hoos yimaado magaalada garbaare ee gobolka gadana xaalada noocaas oo kaleeta ah, laba qof ayaa ku dhintay magaalooyinkaas weli maraan sida ceelwaaq iyo luuq oo kale magaalada ceelwaaq iyo la yidhaahdo garbahaar weli maraan laakiin daadadka soo rogmaday webiga eh, iyo roobabka dhacaya deerta ayaa dadka saameyn ku yeeshay eh, waayahay waxaad sawir naga siisaa dadka biyaha ku go'doonsan ee aan xataa dab shidan karin biyahana aysan nadiifayn oon cabi karin mararka qaar ay isgaarsiintu ka go'day oo wadooyinkii ay go-an yihiin dadkan siday u noolyihin ba noloshooda haddaa noo soo eh, dadkaas inaan taa ka gaaraan damcay deegaan la yidhaahdo kureedka ansago oo dadku ay u kaxeen waan gaari waayey oo webiga dhinac kasta ayay ka fatahay biyihiisa ayaa ku qaadaya marka dadkaas nolol adag ay ku sugan yihiin qaarkood oo aan goordhow la hadlay waxay ii sheegeen inay muddo saddex cisho a joogaan wax daba aynan shidan meesha magaaladii ayaga ay kala go-een waayahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa maxamed aadan wariye ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada luuq ama gobolka gedo isagoo luuq ku sugan ayuu xaaladda guud ahaan degmooyinka luuq inooga warbixinayay si gaar ah waxaa laga deyrinayaa xaaladda degmada luuq oo fatahaada webiga jubba iyo daadka roobka ay ku rogmadeen wixii war kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad kula socon doontaan xaaladda gobolka gedo gaar ahaan degmada luuq markana wararka ka imaanaya deegaanka milxo ee gobolka sanaag waxay sheegayaan in saaka halkaasi lagu dilay laba nin oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka ethoobiya wararku waxay intaasi ku darayaan in dilka labada nin uu ka dhashay muran dhex iyaga iyo rag soomaali ah waxaana sidoo kale falkaasi ku dhaawacmay laba ruux oo kale labada ruux ee dhaawacmay ayaa mid ka mid a ah wuxuu kasoo jeeday qoomiyadda oromada halka kan kalena uu soomaali yahay muran xoogan ayaa la sheegay in uu kala dhex rag soomaali ah iyo sidoo kale ee eh, raggan oromada u dhashay murankaasi kadibna rasaasta waxaa furay rag soomaali ah halkaas ayana labada nin ee qoomiyadda oromada ay ku geeriyoodeen milxo waa deegaan inta badan oromadu ay kusoo qulqulaysay shantii sane ee u dambeysay waxaana laga qodaa dahabka iyadoo halkaas inta badan ay ka shaqeeyaan ragga oromada ah eh, qofkii u horeeyey oo soomaali ah oo haweeney ah asal ahaan soomaaliya kasoo jeeda ayaa loo doortay duq magaalo oo loo doortay magaalo ka tirsan gobolka mareykanka codbixiyaasha magaalada st louis brak ee gobolka minnesota ayaa naadiye maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaas iyadoo noqonaysa qofkii u horreeyey ee muslim soomaali iyo madow ah oo xilkaas oo kale loo doorto naadiye ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horreysay ee asal ahaan soomaali ah oo doorasho qof iyo coda ku guuleysta tartanka doorashada duq magaalo ee mareykan ah doorashadan ayaa soo socotay maalmihii u dambeysay ugu dambeynna gabadhaas ayaa noqotay qofka ku guuleystay duqa magaalada doorashadan waxay naadiya taageerayay jack zobon oo ah duqa xilligan kasii degaya xilka duqa magaalada isagoo taageero buuxda u muujiyay naadiya taas oo sababtay inay hesho eh, u tartamida ah ama kalsooni dheeraada ah ay hesho naadiya ayaa ku guuleysatay ama ka guuleysatay ninka lagu magacaabo dale anderson oo ah bare ka tirsan jaamacadda minnesota oo ahaa murashax la tartamayay iyada oo heshay in ka badan boqolkiiba konton iyo codadkii la tiriyey ama tartankii lagu guuleystay naadiya da-deedu waa labaatan todoba sano jir iyada iyo qoyskeeda waxay degan yihiin magaalada duqa magaalada loogu doortay markii toban sano ay jirtay ayayna magaaladaasi soo galeen sanadku marku waa labada kun deeq lacag ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo noqoto duqa magaalada kadib markii deegaankaasi ay iyada iyo qoyskeedu ay soo galeen toban sano ka hor weli saaxiibayaal ogaal ayaad maqlaysaan wanaag saaxiib yaal weli ogaal ayaad maqlaysaan ee markana maalintii shalay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nise ayaa waxay ka warbixisay howlgallo ay ka fulisay aagga magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose nise xilligaasi ama shalay waxay shaacisay inay howlgalkaasi ay ku soo qabatay ku dhawaad siddeed labaatan qof oo shan iyo labaatan a ah ay ahaayeen caruur kuwaasi oo la doonayay inay ku biiraan kooxda al-shabaab hay-addu waxay sheegtay in dadkaasi lagu qabtay howlgal xilli ay doonayeen inay u baxsadaan kooxda al-shabaab ama la doonayay in al-shabaab ay ku biiraan sidoo kale nisa waxay sheegtay inay gacanta lagu soo dhigay darawalkii gaariga waday ragga la qabtay ee eh, goobta ay u socdeen lama shaacin balse waxaa la sheegay in marka lagu daro darawalka gaariga waday iyo kirshbeyga gaariga la socday ay ahayn siddeed iyo labaatan qof laakiin ragga doonayeen shabaabka ay ku biiraan ay shan labaatan qof ka koobnaayeen shan iyo labaatankaasi qof waxay u badnaayeen caruur da-dooda aysan gaarin shan iyo toban ama sideed iyo toban sano inkastoo ragda dhexaada ay ku jireen laakiin haddana waxay u badnaayeen caruur ayaa la yidhi haddaba maxay ka dhigan tahay al-shabaab inay caruur askarayaan xilligan arrintan waxaa laleeyahay waxa ay ka dhigan tahay in al-shabaab ay tabartoodii hoos u lecday xilli weerarkii ugu cusla abid ay la kulmeen iyagoo si qasaba ah caruurta markan bilaabay inay ku askarayaan cumar maxamed abu ayaan oo horey al-shabaab uga soo goostay ama uga soo baxsaday ayaan su-aalahaasi iyo su-aalo kale wax ka weydiinay isagoo u warramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen waxauu yidhi hadii aan hore usii galo horta runtii waxaa waaye markii madaxweynaha qaranka ee doctor xasan maxamuud uu dalka gacanta ku dhigay loo dhaafshay tilaabada kood oo qaada waxay tahay in uu wajaho la dagaalanka khawaarijta taasoo ka wajahay dhowr dhinac xagga warbaahinta xagga dhaqaalaha xagga militariga iyo xagga amnigaba marka runtii dagaaladii waxay sababtay in dagaalo badan lagu qaaday dowlada ciidamada dowladda isla socda iyo macawisleyda oo maxay ahayd qabaa'ilada degan hirshabeelle iyo galmudug ay kaashanayeen ciidamada qaranka ay dagaalo xoogan ku qaadeen islamarkaana ay ka saareen dhul aad u weyn dhaqaalo badan ku qaadan jireen caruurtoodii xoog ciidan ugu dhigi jireen markii taa lagu sameeyey eh, dhulkaas dhan laga soo xoreeyey eh, eh, ciidan badan iyo kasoo kasoo daadgurayeen maxay ahayd jubooyinka iyo koonfur galbeed waxa ay keena xadkaas ayaa lagu laayay waxaa la sheegayaa meelaha ay degan yihiin dhaawacyo aad u tiro badan baa la geeyey intii dhibatay intii dhaawac ahayd marka waxaa ku dhacay mataqaanaa ciidan yari sidaa awgeed waxaa arkaysaa tashkiilis aad u badan ayay soo galeen oo telegramka ayay dad badan ka tashkiiliyaan iyo tictoga halkaasi oo maxay ahayd markii dambeeto ay dhacday in isku soo dowriteen shan iyo labaatan ruux oo la waday eh, dhankoodii la waday dagaaladaasi rabeen inay geliyaan mucaskar beeraad intay soo geliyaan bilcamar soo tababaraan aakiska ah, soo dhiban dabka soo geliyaan laakiin nasiib wanaag waxa waaye eh, dowladda ah, oo maxay sirdoonkeeda aada u sareeya oo shaqaynaysa oo dhaqdhaqaaq kasta oo sameynayaan la socoto waa laga daba tegay waana lasoo qabtay gacanta ayaana lagu soo dhigay waxaa arkaysaa dhan kasta oo jaban markii xagga sirdoonki waa laga adkaaday waa ogaan jirtay farxano soomaalidu waxay dhihi jirta waagii hore nin kula jooga maala maalaxantaa iyo iyo b b c da xataa marnaakaan laysoo xidhihisay sirdoonka al-shabaab waxay u shaqeeyaan ama qawaarij wa shaqe sida jinko kala laakiin maanta waxaa arkaysaa sirdoonkoodii ma shaqeynayo bal waxaa shaqeynaya sirdoonka qaranka ayaa shaqeynaya oo tilaabo kasta ay qaadayana la socdaa meel kasta ay isku aruursadaan waa la socdaa drones baa la korgeynayaa oo lagu duqeynayaa eh, marka waxaa arkaysaa eh, waxaana ka mid ahay mataqaana sirdoonka eh, qaranka horumarka uu gaara ay kamid tahay in dadki xataa iyaga usii socday iska dad ka soo baxay ay maxay ahayd soo gelinayaan magaalooyinka muqdisho iyo meelahaas iska daaya dad iyaga xataa usii socin dhax qabtay marka taasi marka laakiin waxay u baahan tahay eh, eh, dhanka wacyigelinta in dowladda ay xooga saarto oo ah in dhayro badan oo maanta maxay ahayd ay dad ay geliyaan ee ku shubaan ayay raadinayaan caalamkana maanta wuu isbedelay waxaa arkaysaa eh, marka wacyigelin ayaa loo baahaya si ayla tahay ku soco dhalinyarada la qabtay waxay u badan yihiin kuwa daado aada u yar tahay oo hataa furmaha dagaalka aan ka qayb qaadan karin marka la fiiriyo daadooda sida ay nisa sheegtay in marka maxaa dhalinyaradaasi sidee ugu suurto gashay in al-shabaab ay ku biiraan maxaa waalidiintii dhalay iyo dadkii dhalay xaggey ka baxeen horti runtii waxa waaye nimankani dadka dhalinyarada ku yar maxay ahayd aan kala saari karin xaqii baatil aadan ah kala saaray yaa xaq u taagan kala waaqa ogaa karin marka dhalinyaradaas horta ayay ka faa'idaystaan dhalinyaradaas yaryarka adhahaysid hadda dagaal ma geli karaan adhahaysid iyaga dagaalka u soo gelinayay waxba kama qoshiyo cunugii yarka saddex toban jirka afar toban jirka iyo aakin soo dhiibaya dagaalka soo gelinayaan ininka uu ku dhinto iyo inuu maxay ahaatay oo ku noolaado uguma talageli waxa ugu talagala oo keliya inay wax xabad ridaayay ay agtooda ay joogaan oo weli waa nool nahay ayay ugu talagaleen dhalinyarada yarka marka muwaadiniinta badankooda ee soomaaliyeed caruurtooda lama sheekaystaan caruurtooda kama warhayaan caruurtooda maxay ahaydee waaqac ma saaraan caruurtooda dhibaatooyinkii waxaa ka jiro dalka uguma sheekeeyaan qaar badanna waxaa laga yaabaa in waalidiintooda ay la noolayn soomaaliya waxaa ogsoon tahay waxaa waa dal furiinka aada ugu badan yahay oo caruur badankooda maxay ahayd aabayaalkooda wax u sheegi lahay wiilashaasi ayna la noolayn ama qaarkood dibadaha jiran ama qaarkood ay gooriyoodeen ama qaarkood eh, single mother ay soo korisay marka sidaa awgeed mataqaanaa caruurtaasi waxaa ka maqan wacyigelin wacyigelinta markaas waxaa la rabay inay qeybta ugu weyn ee qaadato dowladda ay u istaagto wasaaradda awqaafta loo xil saaray inay wacyigeliso dadka diintooda u ilaaliso warbaahinta sidoo kale maxay ahayd in loo istaago oo meel kasto oroteshina ayaa jiro degmooyinka ayaa jiro waxay ilaalaan wacyigelin badan inuu dalka uu ka dhaco waayo si dhalinyaro badan oo cusub aan loogu shubin dagaalkaasi al-shabaab hadda dagaallo ayay kala kulmayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka welina dowladda waxay wadaa gabagabeynta wejiga koowaad ee deegaanada hirshabeelle iyo galmudug markaad fiirisid howlgallada socdaa iyo qaabkii marka hore uu ku bilowday sooma muuqata in gaabsi yar uu jiro runtii eh, dagaal markii la gelayo eh, marka ugu horeyso xamaasad iyo xoog ayay ku gashaan dagaalka marka waxaa imaado eh, marxala waxuu imaanayaa oo xoogaa maxay ahaatay dagaalkii kulaalka ahay xoogaa qabo waayo waxaasna waa caayada dagaalkuu leeyahay weyaan dagaalka dowladda marka ay bilaabaysa dardar adag bay ku gelisay hirshabeel markay ka bilaabaysay galmudug sidoo kalea laakiinse maanta waxaa waxay u baahan tahay markii qaastuuga la gelaya wejiga labaad xudur xurunta ee ka dhiganaysa dowladda iyo ama boqol waxay noqonaysaa marka ugu in meeshaas la dogo istilaac badan la sameeyo ciidanka la geeyo xasaanada la geeyo marka dagaalka iska bilaabmaa waa dagaalka iyadoo loo tubaashistay ayaa la gelayaa marka dagaalka marka ay ka bilaabato marka wejigii labaad ay bilaabato wejigi koowaad waa soo dhamaanaya ma u baahna wejigi in waqti badan lagu bixiyo laana dadka ku haray haraaga ku haray maxamed galmudug iyo hirshabeelle waxaa gurmad iyo dhaqaale iyo ciidankaleta ugu imaan jireen dhawacoodana qaadi jireen ka imaan jireen waxaa deegaanada boqol iyo bay boqol eed koonfur galbeed koonfur galbeed marka hadduu dagaalku shacabku ka bilaawdo wax gurmad ah iyo wax xashaarada may helayaan marka dadka meeshaasi galmudug iyo hirshabeel dhex joogo waxay ku qasbanaanayaan kuwo ama godadkooda ku dhinta baahi ku disho ama kuwo isoo dhiibo ama kuwo iyaga maxay ahaysay dadka ciidanka halkaas ku haray iskaga finnaada oo soo cirabtara marka laakiin wejiga labaad inuu bilaawdo weyaan wejiga labaadna markuu bilaabanayo de dowladda ayaa naga taqaan ayada istraatiijiyada naga taqaan militariga iyo dad maxaa aqoon ulahay baa joogo marka iyaga inaa ugu dambeyno ayaa fiican aniga sooma haddaana degdeg ba askanahay mugsotahay laakiin dagaalka sidiisaba waxa weeye dadka meesha istraatiijiyada ee degaya militariga iyo mas-uuliyadda ee ka saaran tahay iyaga ayaa naga yaqaan marka iyaga ugu dambeynayna warbixin dhawaan ka soo baxday ee qaramada midoobe waxaa lagu sheegay in awooddii al-shabaab ay hoos u dhacday oo jab weyn kala kulmeen dagaalada ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay la galeen markaad fiirisid sanadihii labada kun iyo kow iyo tobankii laba iyo tobankii iyo hadda oo la joogo labada kun saddex iyo labaatanka awoodda al-shabaab markaas barbar dhigtid iyaay kula tahay xilligii ay awood banaayeen runtii maxay ahayd al-shabaab wakti eh, ay ugu xooga badnaay waxay labada kun iyo sagaalkii tobankii koo tobankii ayay ahaayeen markii la agaaday ee eh, khilaafkooda dhexda uu bilaabay oo koo iyo tobankii ee dhacday iyo labaiyo tobankii saddexdii maalin mar kasii dambayso sii wadmayso magaalooyin badan baa laga saarayay eh, oo ay ka tahay ka mid tahay magaalada muqdisho iyo ayaa laga saaray oo celasha laga saaray oo markaa laga saaray oo baraaw laga saaray oo dhul badan baa laga saaray laakiinse iyagana ikhtilaaf dhexdood baa kusii socda oo ah marna eh, macalimiintooda iska laynayeen ee raggii maxay ibraahim qaadi iyo xasan daaros markay soo gursanayen waa ogeed waayahay saaxiib yaal weli ogaal ayaad markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkaee maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatanka saacee lasoo dhaafay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa idinkuusoo jeedinayaa anigoo bootahan iyo salmee markaana aan ku horeyno dhanka iyo hadalhaynta hadalhaynta haddii aan ku horumarno salmaay magaalada garoowe xarunta dowlad goboleedka puntland saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay shaqaaqo taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac kadib markii wiil youtuber ah oo deegaanadaas kasoo jeeda uu tagay magaalada garowe islamarkaana e, tegistiisii ay dhalisay muran markii dambe isku bedelay gacanka hadal dhacdadaas ayaana noqotay mid baraha bulshada aada loogu hadalhayay oo waxaa la arkayay muuqaalo laga soo duubay xili rasaas ay isweydaarsanayeen labada dhinac iyadoo magaalada garowana ay ahayd magaalo nabdoon taasaana waxay dhalisay hadalhayn badan maadaama shaqaaqadan ay ahayd mid aan laga filaynin in shaqsi markaa bara bulshada caanka ah dartiis in markaasi ay dad ugu waxyeeloobaan magaalada garowe gudaheed dhanka kalena cabdulaahiyow codbixiyaasha magaalada sanatul usbaag ee gobolka minnesota ayaa naadiye maxamed u doortay in ay noqoto duqa magaaladaas iyada oo ay noqonaysa qofkii ugu horeeyey ee muslim ah soomaali ah madow ah oo loo doorto xilkaasi waayahay eh, salma naadiya ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horeeyey ee asal ahaan soomaali ah oo doorasho qof iyo cod ah ku guuleysta tartanka doorashada duqa magaalo oo mareykan ah sidoo kale naadiya oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa iyada iyo qoyskeedu ay deganayeen magaalada st louisburg tan iyo markii ay ahayd toban sano jir hadleynta haddii aan halkaas oga nimaano markaana dhanka qormooyinka qormada ugu horeysa ee dhankaygana cabdulaahioo waxaa lagu bilaabay waa ha ka fikirin in badan weydiiso alla dembi dhaafe badan maxaa yeelay alla dembi dhaafka ayuu albaaba kugu furaa ee fikir kuguma furo waxay dadku murugoodaa markay dareemaan dulmi lagu haayo oo aanay u taakaynin in naftooda ay ka difaacaan farxadda dhabtaa maahan in aadan ooyin ama aadan murugoon ee waa in aad raalli ku tahay wax walba oo maalmuhu kuu qarinayaan kuna mahadnaqdaa alle adigoo dhoolcadeynaya akhriso sida loo helo farxad badan dulmiga weligaa ha garabsiin daalimna weligaa ha gargaarsan qof dulmana qof dulmana weligaa ha ku digan adigoo garabsiin kara cafi walaalkaaga ama walaashaada adiguba waad gaftaa ama gafi doontaa maalin maalmaha ka mid a ah, magafo waa alle aadamo oo idilna wuu gafaa ayaa qormadani lagu soo gabagabeeyey dambaysa dhankeyga inaad noqotaan qof go-aan leh macnaheedu ma ahan inaad tahay qof dabeecad xun sidaa darteed noqo qof daacad ah oo dabeecad wanaagsan leh mar walba oo aad niyad jabtaa waad sii guuldaraysanaysaa isku day inaadan marna ka jabin hadafka aad noloshaada ku horumarinayso tusaale wanaagsan markii abuubakar dhintay cumar ayaa halkii kasii waday daryeelkii oo abuubakar daryeeli jiray waayeelada islaam waayeel aheed ayaa cumar ku tiri miyuu dhintay saaxiibkaagii markaasuu cumar ku yidhi maxaad ku ogaatay waxay ku tidhi timirtiya ayaad ii keentay lafihiina kamaad soo bixin allow inta aad u gargaarto danyar dulmina aan falin naga yeel sida dadkii naga horreeyey ee tusaalaha wanaagsan inooga tegay caatika waxaa guursaday wiilka abubakar sadiiq waxayna ahayd mid jecel isaguna aada u jecel yahay kadib ayuu ka dhintay oo uu shahiiday dabadeed waxaa u degdegay guurkeeda cumar faaruuq allah ka raali noqday kadibna uu ka dhintay isagoo shahiiday kadib waxaa u degdegay karaamaynteeda iyo guurkeeda gargaarihii nebiga caleyhi salaatu wasalaam subayr ibnu cawaam waa la dilay isagoo shahiidaysna maysan odhan waa tii balaayada nimankeeda usoo jiidaysay balse waxay dhaheen qofkii doonaya shahaado xatikaha guursado mala wanaagsani waasad wax lagu dhigo aana jirin qormadan ayaa waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo kala cabdixakiin haddana qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteeni bandhiga warbaahinta bulshada tani xubintan xubinta xigta nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiib yaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana ah, horarka dunida ka baxsan ee waa soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kalayaanaadeyna doqoyn hor leh ayaa lagu garaacay xaafada qaxootiga ama dadka barakacyaasha ah ee ka barakacay magaalada gaza ay ku sugan yihiin taasi oo yuhuudda subaxnimadii maanta arbacada ay doqeyn xoogan ay la dhaceen doqeymaha ayaa ku dhacay xerada qaxooti ee lagu magacaabo niyaza ee bartamaha marinka gaza dhacda halkaas oo ay ku sugan yihiin dad inta ugu badan ka barakacay marinka gaza iyadoo gaza ay inta badan burburtay weerarada ugu badnaan ay la kulantay toddobaadkii lasoo dhaafay ila dadka deegaanka ah ayaa warfaafinta u sheegay in ciidamada yahuuddu ay duqeyn ay ku garaaceen guryo ku yaala aagga magaalada gaza dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la dhigay cisbitaalka shuhaadada ee al aqsa oo ku yaala bartamaha marinka gaza iyadoo dadkaasi ay u badan yihiin caruur iyo sidoo kale haween Wasiirka difaaca yahuuda yongi Galata ayaa sheegay in ciidamadooda ku sugan yihiin magaalada Gaza isagoo oo ku faanay in ciidamadu ay gudaha u galeen aagga dhinaca xeebta ah ee magaalada Gaza ammaanka Gazana ay sugayaan sida uu hadalka u dhigay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO war ay soo saartayna waxay ku sheegtay in heerka dhimashada iyo dhibaatada dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ka dhashay aan la qiyaasi karin ayna adag tahay in la tirakoobo dadka ku waxyeeloobay afyeen u hadlay dhinaca kale qaramada midoobey ayaa tilmaamay tirada dhimashada ee labada dhinac waxaana uu sheegay in celcelis ahaan boqol iyo lixdan caruur ah ay ku dhinteen labada dhinac taasina ay tahay xadgudubkii ugu ballaarnaa ee abid muddo bil gudaheeda ah in caruur intaas la eg ay ku dhintaan gaza iyo aagga yuhuuddu ay degan tahay ciidamada difaaca yuhuuddu waxa ay sheegeen inay kusii saqayaan gaza aageeda tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar markaasoo xamaas ay la hor laheyd weerarka waxaa israa'iil laga dilay kun iyo afar boqol halka toban kun iyo saddex boqol oo qofna falastiiniyiinta dhimashadoodu ay sii cagacagaynayso dhinaca kale madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa waxa uu sheegay ama uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu inuu si kumeel gaara ah uu joojiyo dagaalka uu ka wado gaza afyeen u hadlay aqalka cad ayaa mar sii horeysay waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen suurtagalnimada in la joojiyo dagaalka lagu ekeeyey gaza oo keliya loo baahan yahay in israa'iil ay isdifaacdo laakiin inaysan ahayn inay weerar xaasidnimo ah ay qaado netanyahu ayaa u muuqday inuu ka dhag adeegay warka dowladda mareykanka sida ku cad bayaan ka soo baxay aqalka cad horay Maalintii Talaadadii waxaa lagu sheegay in loogu baaqayo yahuuddu inay joojiyaan weerarada ay ku keenayaan Gaza. Wadamada ku bahoobay eh, ee G7 ee mucaaradka ahna shir ay yeelanayaan waxa ay kaga arinsadeen xaaladda Gaza iyo sidoo kale Bariga Dhexe. Waxaan leenahay inaga oo Jabaan ah in la joojiyo xaaladda, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabaan Yoki kamiza oo warbaahinta la hadlay xilli uu soconayo shirka wadamada barwaaqasooranka ee magacooda loo soo gaabiyo ga- todobo shirkan ayaa ah mid looga hadlayo arrinta bariga dhexe waxayna u badan tahay warbixin ama warmurtiyada in laga soo saaro iyadoo xaaladda bariga dhexe ay tahay mid aan cago badan ku taagnayn dhowr qof oo rayid ah oo caruur u badan ayaa lagu dilay gudaha magaalo ka tirsan mali waxaana la sheegayaa in ciidamada dowladda iyo sidoo kale kooxo fallaaga ah ay ku dagaalameen meel u dhow koonfurta magaalo ku taala gudaha dalkaasi malawi halkaas oo lagu soo waramayo intana caruur ah ay ku waxyeeloobeen war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in fallaago eh, kasoo horjeeda dowladda ay caruurtaasi ay laayeen halka fallaagaduna war ay soo saartay ay ku sheegeen in ciidamada maali ay dileen ee eh, caruurtaas ugu dambeyntiina ciidamada dowladda d r c congo iyo nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa howlgallo ballaaran oo ay ka sameeyeen aagga magaalada gooma waxay ku sheegeen inay ku dileen xubno ka tirsan fallaagada gooni ogosadka m saddex iyo labaatan kuwaas oo ka dagaalama ruwanda iyo sidoo kale d r c congo Fallaagadan ayaa ah mid ka soo horjeeda nabadgelyada ayaa lagu yiri aagga gooma iyo deegaanada u dhow. Taliyaha ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee marinkaasi ku sugan ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna sheegay in la fuliyey howlgalkan laguna baacsaday xubno ka tirsan fallaagada M saddex Tan iyo markii ay ka baxeen waddankaasi ciidamada Minzola loo soo gaabiyo ee qaramada midoobay ay keentay dowladda Malawi waa dowladda DRC Congo waxay ku eedeysay qaramada midoobay iyo dowladaha ay ka socdeen wadamadaasi inay fududaadeen oo si deg dega ah ay ciidamadaasi ku saareen balse loo baahan yahay in dib loo soo celiyo ciidamada howlgalka nabadalaalinta ee ku sugnaa d r c congo si loo ilaaliyo ayaa layidhi amniga fallaagooyin dhowr ah ayaa ka dagaalama dalkaasi dowladda dimuqraadiga ee congo kuwaas oo amniga ee waddankaasi iyagu qalalaaso ku ah islamarkaana dilay kumanaan qof bilihii lasoo dhaafay weli saaxiibayaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal maqlaysaan qeybihii dambe barnaamijkeen isla soo gaarnay markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshaddaysbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war ma haysaane abwaan indhageello shabeellada dhexe iyo galgaduud beela degan la hadlayay wuxuu yidhi aahey garaabo gaar hore waleeri waar goojacadda muxuu ga aamusay bow hallaysiyo dagaal waxaan indhaawo lagu waaye amuu yidhi aryaa bashiirow ninkaanu waa ninka dhihi jira allowyaa isgarabshada kolley kalema guurtaane war horta indhageello ma og maanta garawe ka dhacda yuhuud maantii albaabka iga fur war horta indhageellu winsin sheegasan galeyti gornyooley kabadda gabiley halageeyo langi erjarya war kalemaanay waalida soomaalida inaad tusaale u tihiin mar hodhaan arkae abwaanku wuxuu yidhi baadil baad ku socotaan hubaal baabba iyo hooge bidix baad wanaaggiiyo samihii ugaga bayrteene waa birmigeydadii kuwaad baaska mariseene inaan lagu baraarayn fidnada yaa bilaahiye bilcaan iyo carruur iyo duqow maad badbaadine e. ma baaluqin ninkaan shalay ka baran berriya saakuune birta waxaad la gaarteenna waa boqol boqoljidhkiinniiye bulshadiiyo waxgaradkoo dhan baan baaq u dirayaaye dhiigga baxaya joojiya walloon lagu bulaalayne war gobayka indhageeli waliba kudhimanay joombay dhano ow birima geysada falastiin eh. inaad bala ku ridid maahine beerka jantaya xaydha eh. jeceliya aryaadhaha indhagee lama oga miyaa dadka uu sheegayo in la kala celshay war dadaalkaa la fogaaday warbow buntland iyada arrimeeda xalisata dagaalka garowa ka dhacayna haddee wax weyn ma ahayn eh. hadda indhageelle iyo lugageellena hawlu taalla ma ahan goortaa waxaan idinodhan lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay bashiirow anan waliba ka orada faday bushukule hel baangaa ka baahina dheregaa ka roon bilaaheedoo nebadaa ka roon war aniguna jiray bakar bakar baabuurka ii jooji warwaaqlow dheegiddi ma farahay ka baxday warwaaqlow cuqubadi madeeyaa kugu dhacdo markaad soo tarxiisha adigana gooja caddaa lagaa tarxiilay warbo cabdulla warmaa sida madaxweyne puntland hadda cilmi cusub buu keenay warba muuse bixi buu iska berejeeyey warwaaqlow taa ilaahay baa wax ka odhanahayee hadda deni wuxuu keenay ciyaalkiiyo jiibka inuu jira nagu soo xiro kadibna gaari buruufa iyo ciidanu hadduu ku soo qaado goortaa marba barxad istaajiyo siyaasiyiinta ka soo horjeedoo dhan ay jaa'ifeeyaaniin laakiin kii ugu daraaoo xataa diinta islaamka aflagaadeeya ayuu manta barxaddii garowa keenay kadibna haddee xabad baa bilaabatay kala orod xun baana hadda ka dhacay hadda sidii bari muqdisho ka dhacday yahuud baatiin albaabka naga furay xaaladu gaadhay warbashiirow mahmaa cusub oo federaalka ku filay waxay odhanaysaa oday ciira cidduu heli karou ciidansanaya aryadhaha anigoo horta waxaan balla yaabanahay lebiska ciidanka shacab looma ogolaa jirin hadda derajada ciidankuna ma waaba ka sii darreed dhigaarkan kabtan ayuub la baxanahee jaranaa loo soo xiray hadda ka horna nin shabaab ahoo kornaylahoo ditoor fanax la yidhaa waanun aragnay markii la eedeeyhayanahee xataa garaadaha asagoo xiran inuu beledkiis ka dhexdhex mari jiraa la sheegay mugga lebiska iyo derejada ciidanka doonta miiska soo gashahee waa la yaabee cabdulow daraja waaba yar tahaye ree garowe waxay leeyihiin baabuurkii madaxweynaha lagu wada wiilka alloora jannankaas walaajay dekareetuway janan xidhataya benjiblaysa joogta iska joogtaya waa yeelkadaay warkalamaanay war ma haysiin anigu maanta waxaan ogaaday reer puntland inay dad nabadeed balaayana ma fiicna cid ku oradaana faa'iide kama keento maanta markay wax yaroo rasaasii barxadda garoowa ka dhacday siday shacabku meesha u banneeyeen ugana xumaadeen aad baan uga helay ilbaxnimadaasna waa ku aqaanin aryaadhaha waayahan waxaan arkaya dad meeshi balaaya ka dhacda ku soo xoomaya siday u fiirsadaan reer garoowe haddii aanan balaayo hooy baydkayga kaa geliney may dheheen war kurinka yutubka geega madil kujijibi usugo meelsalootaoo shiid korje inti fadheedi usugo janan yayna lebisanyaa qudbadjeedii <laughs> hadda jiri bay soo weeradhay yeeli waar hadduu jana yahay muxuu yuutub ku falayaa warbow jananar sheego markii maxkamadda la soo taagay hadda janannimadu waa nanis baa la yidhi hadda ayuubna maa ku qaadataa nin war maanta waxaa la yidhi kabtan ayuub iyo raggi la socdaba waxaa ku dhacay ibixiyo oh, ibixiyaa war maahana waxbaabaa lahay yaacayga yaacay waxbaa baallahayga yaacay aa ku dhacday aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi ow makriyo waran meel lehayd maleesaga makriyo waran meel lehayd maleesaga marakaca warkalmaanay war mahaysaana waxaa la yidhi weli sidii baa loo xasuuqayaa dadkii reer falastiin magaaladii qasana sidii baa loo burburinayaa ilaa hata reer galbeedku walya'ku ero waysinyeena falastiin madaxweynihii hore maraykanka barack obamana wuxuu yidhi toddobadii oktoobar wixii xamaas ka samaysay gudaha israa'iil wax laga xumaaday ahaayeen laakiin waxa israa'iil ka bacdi samaysay wax la aqbali karo ma aha hadal laakiinka jartoobada dheegda lagdabiku hoos duugun warba wasiirka dhaqanka israa'iil hadda wuxuu yidhi oo ma israa'iilaaba dhaqan wasaaradu ka shaqaysa leh waa dhaqankaa noocyo badane ninka hadalka u dah warba hadalka iga dhexgelin wasiirku dhaqankiisa hadlay wuxuu yidhi waxaa noo qorshaysan hal bama atomika inaan qasa ku dhifanno war qaso walba manraabane ikudhufadan yoon lakudhufadu doone aryaadhaha nukleer haddii la rido iyo haddii layska dhaafaba qofk halka ajashiisu dhammaata noolaa maaye allah u naxariisto fannaankii maxamed xasan barrow hadda maareeya ku-xigeenka tiyaatarkana waa ahaay waar cabdullaw barrow waxaan ku xasuustaa ruwaayaddii ahayd waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan waxaana ka mid ahaa ruwaayadda heesaheedii maalmihii qaar baa dambeeye maalmihii warbowa saaxiibkeebi allah u naxariista waxaan ku xasuustaa hambarey iyo hambilal maxaa kala haysta oo warbarow ilaahay naxariistaan kan waliba ka dheegi jiray ka hasuusada heesdheeni eh. dabbaa eh. dabbaa eh. dabbaa hoos ka nool weli aan idina demi karin wardhadhaaye hees lagu xasuustaa maanta waxba uma gashee maxamed xasan barrow allah u naxariisto aryaalaha war idinkoon ku daalin maxamed xasan barrow waxau ku dhinta allah u naxariistay nairobi qamiistana la aasi doonaahaa la yidhi marka ajashii dhammaataa ifka joogi mayse ehelkiisi iyo owlaaddiisi iyo qaraabadiisoo dhan samir iyo iimaan allaha ka siiyo asagana ilaahay haw naxariisto jannatulfardowsaha ku macsuumo dumarkow ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii war waxaa layidhi nimco kastaa nusqaan leh meelo badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya oo gobolka geda ugu daran yahay dad badan ayaa daadadkii go'doomiyeen qaarna waa qaadeena layidhi hadda nimcadii iyo roobkii rabbi keenay deegaankii nabadaas ay u qurxiyeen oo u barwaaqeeyeen ma malayn kartid degaankii dadka lagu masiibiyey ina allaha ka badbaadiyo laakiin waxaan ku talinayaa soomaalida dawlad iyo shacabba dadka biyaha dhex taagan oo waddooyinku u furayn sidii loogu gurmo karo ha loogu gurmado oo yaan la fiirsan iyo xaaska iyo maska iyo dadka isdhex taagan duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye waryandaadkuna la tegin warnamiya ummada ilaahay badbaadiye laamigii baydhowjanaay olisheegi milyan walkabadan inolika dhisi geekhata daadkiagaaday meellakweydya umaleh brofesor yahaya caamirna weliba eray beesada jidkuunlika dhisi weliba dhiibay midoowa yurub weliniku mid ada deenta soomaali lukufadaw marka lan welba ka hisaabtamooy berad lacagtu islukafadaw meelikabati aryaadhaha anigu waa yaabeeji dadkan beledkee daadadku qaadi hay haayaan dadki dhisay maa lagula xisaabtamo xay tahay hadday been sheegeeno lacag beena qaateense maa la soo xirxiro war beesada tuma i sagaalgacmoodaha marti tiidioo labaatankahayta ayla gobadee maadan maqalqawda maqasho waxna haw qaban soomaalidu hadday xisaabtamayso qarash badan baa lagu xisaabiyaa waxna looguma qabto war walla weyne mar hore miyaan la odhan adaamogo hurdi soomaaliya waa mashruuc warwaad hadda waxaad iska ilowday dadkaygu hadduu tashaday maxaa daba socdaa war muusan iloobina taladiyo sii indhaxun buu arkay war digtoorees aadna waxay tidhi somalilan cidna u mayso xaggee u duulaysaabay tidhi haddii dayaxii la tegey sidii dadku hore u oh maray maan dadaallo oo oh ku dayanno dadaadeenii naga tagtay war bashiirow ku dayo buntland ku dayo adna ma ka wareegtay war aakhirka waaliday isugu tegaysaa reer galmudug waxay dhahaan maantoo kalene madaxaana furan waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo Dawalain, dawalain, dawalain, dawalain, dawalain.